mas'ale iyo xugum idin saaro dacuunii can ilas'ila wey su-aalaha fara badan ean daruuriga ahayn joojiya maa taraktukum intaan anigu indaanayo wax xugumaya masaladiineed aan idin saaraynin maxaa nabigu hawshaa u diida ummadda oga reebay inamaa ahlaka man kaana qablakum inamaa halakana waa bacdu riwaayaat inamaa ahlaka man kaana qablakum dadkii idinku horreeyey waxaa halagoo baaba'shay karatu su'aalihim su'aal badnidooda su'aal aan daruuri ahayn ayaa baabi'isa way ku halaagsama waa yuhuud iyo nasaaro khaasatan ree yuhuud baa loo jeedaa iyo wakhtilaafum iskumaandhaafka isku maandhaafeen calaa ambiyaa'ihim ambiyadoodii waxay u jeedeen bay isku maandhaafeen nabigu saasuu u jeeda maya kanuu u jeedaa maya kanuu ka wada dagaal baa meesha ka bilowday iyo khilaafaad iyo firaq baa meesha ka yimid iyo iyagoo isku maandhaafay nabi miya misama ma aha ma xaqba mise ma xaq ila yuhuuda ciisa beenisay way markaa ku gacan saydheen idan su-aasha badan en daruuriga ahayn waa ariiqat lyahuudi waannasaara waa ahlulkitaab warkood weeye aafo badan buu keenaa ha layskaga fogaado marka al istiqsaaga shay walba la qodqodo farta la geliyo dhib badan baa ka yimaada faidaa nahaytukum can shayin shay haddaan idinka reebo fajtanibuuhu ka dheeraada maxaa yeele waxaan shar ahayn idinka reebi maayo waidaa amartukum biamrin wanaag shay haddaan idin farana faatuu minhu shayga laydin fara kala imaada ma statactum waxaad awoodaan muttafaqun calayh waa xadiid laisku marka intan dambe oo ah shaygaan idinka reebo ka hada wixii aadin farana la imaada waxaad ka awoodaan waxaa wey waa itibaaci wey itibaaci sunnada wey ama aadaabta maxaa ka ah? hore wey aadaabti aadaabtu waa qaybta hore in aan culummada iyo ambiyada su-aalaan daruuri ahayn la weydiinin qodqodka badan la iska daayo maxaa yeelay waxaa dhow imanaysa in laysku maandhaafo ujeeddadii waxaa imanaysa in laysku maandhaafo xukumkii waxaa imanaya shay aan loo baahnayn in haddana hadhow marka su laga keeno ee jawaabka laga bixiyo sida hadda yuhuud waad garanaysaa ilaahay wuxuu amray markay nebiyulaahi muuse weydiiyeen hawshay samayn lahay ninkii la dilay hawshiisii ishkaalkii neefgiloo gowracaa layidhi xadiid nabiga laga wariyo xasana siduu xaabadku sheego wadaadana ay daciifiyaan iyo axaadiid mawquufoo saxiixa ah. waxay tilmaameen haddii amarkii la siiye la yidhi neef lo'a gowraca dhaqaaqaan lo'da ugu soo horraysa intay ka qabtaan ay gowracaan way ku filan lahayd laakinahum shadaduu fashudida calayhim hawshubay isku adkeeyeen isku dhibeen markaasaa lagu adkeeyey war la soo istaageen maxay tahay neefkala muxuu yahay waxaa lagu neef weynoo qawaaro duqana ma aha qaalin yarna ma aha neef dhaxaad weeye war kaley keeneen midabkeeda sheeg waxaa lagu yidhi waa safraa'un faaqicu lownaha tasuru naadiriin weli nooma caddo xaggee u socdaa say u wadeen maxaa lala istaagay neef waxaa weeye allaa daruurun tuiru walaa tasqi lxarta musallamatu laa shiyata fiiha maxay dhaheen nabigu qaalu aan ajita bilxaq horaam nabigu baail buu waday idabdarradaas qodqodkaa looma baahnayn neefku u horreeyey hadday uun gowracan waa ku filaan lahayd neefkii loo tilmaamay waxay kutubu tafaasiir sheegaan inay waayeen afartan sana ay raadinayeen laakinnahum shaddaduu fa shuddida calayhim neef jaallo ah ama buuro ah oon midab kala tarrixin oon duq ahayn oon qaalin yar ahayn sidii loo raadinhaya baa laga samray afartan sanay raadinhayn baa la sheegaa waagi dambey agoon sicii meel ka heleen sucuna waagaa wuxuu joogaa laydhaha neefka lo'daa saddex diinaar keliya qolyo waxay dhaheen kawa iibin mayna u baryahayeen u wadeen u wadeen neefka saantiisaoo dahaba ilaad bixisaan idin siin mayna yidhahdeen saantiisa oo dahaba saantii oo kala baxshiiya dahab buuxin kara waa cadaabkii iyo dhibka iyagu la yimaadeen baa lagu dhibay tiibuu nabigu ummadda oga digahayaa su-aashan badan ee qodqodka badan joojiya mutlaqa sidiisa ku qaata mafhuumka guud qaata wixii idiin faahfaahinna mooyeen idan aadaabtu cilmigu aadaab buu leeyahay akhlaaq buu leeyahay sunnaduna in la iltizaamay rabtaa baa xadiidka ku jira aلثaanي xadiidka labaad can abi najiixin alcirbaad bnu saariya radi allahu tacala canhu qaala wacadana rasuul اllah rasuulka ilaahay baa nawaaniyey maalin subaxay ahayd xadiidka riwaayadkiisa caddeeyey aroor subax ah oo nabigu salaad subax uu tukaday ayuu nabigu waana la istaagay nabigu calayhi salaatu wasalaam markii loo tilmaamay ilaahay subxaanahu wa tacaala uu dareensiiyey in geeridiisi iyo ay soo dhowdahay nabigu wuxuu bilaabay sin indhee doqon magarataa oo ninka xariifka dirac uu fahmahay inuu u tilmaamo nabigu mar dhow inuu xijaaban doono haweeney baa uti nabi allow waxaay waxaas haddaanan ku helin maxaan sameeyaa haddaad aniga weyda abubakar u tag addoon baa ilaahay doorransiiye aakhariya adduun fakhtaara maa cinda allah tasbiixda nabigu badiyo howlo badan ishaaraad ayuu bixinayey iyo baaqid uu wax garanaya ku fahmay nabigu in geeriis soo dhowaatay marka saxaabadu waag dambe way dareemeen dardaarankii dheerae aruurta nabigu uu jeediyey saxaaba nabi waad muuqataa waa dardaaran nin tagahaya dardaarankii weeye waa nin reerkii dhaafaya dardaarankii nabi allah waxay dhah si fiican noola ballan icad ilayna maa tacadu bihi ilayna maxaad nagula ballamaysaa wacadana rasul sal lay slam bacda salaati اlfajri buu nabigu u istaagay wacdigaas mawcidatan waano baliiqatan xeeldheer xagga alfaadeeda xagga macaanideeda masaa'ilkay taabatay siday uu nabigu u caddeeyey baliiqatan xele wajalad ay ruxatay minha xaggeeda alquluubu laabaha ruxda wadnihii baa ruuxa muslimka qalbigiisu wax ku jiray iimaan baa geriray oo dhaqaaqay wadarafad ay shubantay oo minha ay min almawcida albaliiqa alcuyuunu indhihii baa ilmeeyey oo saxaabadu waa ooyeen maalinka ayada qalbiguna aad buu u ruxday faqulnaa yaa rasuul allah su'aasha waxaa iskale cirbaad riwaayaad tilmaamaya laakiin intuba waa la qabeen yaa rasuula rasuulka ilahi waxaanu ku nidhi kaannaha waxaad moodaa mawcidatu muwadicin dardaarme waanadii baad moodaa ruux sagootinaya ama dardaarmaya ama fariin ka tegayo meel u socda waanadii hadda mar hadday sidaa tahay fa awsina noo dardaaran hadalka saad ogu dheeraatay meelaha taabatay saad nabi allow noo canaanatay waxaa muuqanaysa nin reerkiisii ka socdo muslimiintii ka tegay inaad tahay noo dardaaran fa awsina nabigu waa garaysta hawshaasi qaala subana wuxuu uhi waa yahaye uusiikum bitaqwa allah ilaahay cabsidii baan idin dardaarmahayaa wاsamci wاطaaca lilumara wاsamci maqal la maqlo wاaacati hogaansan loo hogaansamo ninka talada haya amiirka yar khaliifka weyn u fiirsada hada nabigu calayh الsalaaة wasalaam allaha laga cabsado iyo ha la kala dambeeyo kala qaadi waaye ilaahay subxaana wa tacala halaga cabsaday iyo ha la kala dambeeyo waisdaba dhigay waana meeshay muslimiintu u dhintaan wey waa u dhintaan iyo weligoodba lagu baabi'in jiray waagu nabigu ka tagayna ay ku baaba'een khilaafadii markay dunto soddon sano kadib ay baaba'dayna ay ku baaba'een ismaqal la'aan kala dambayn la'aan isgarab orod nintooxsi keligii talis wax baabi'iyo weeye ilaa yowmina haada allah laga cabsado iyo hee ha la ismaqlo ha la kala dambeeyo asamcu waa max waa in awaamirta la maqlo oo laysdhagaysto wa taaca wixii lagu falan loo hoggaansamo waxaa samee hawraarsan sidaa yeel waa yahay wa in ta'ammara amiirbaha iskaga kiindhigoo taladaba ha qabsado calaykum dushiinna cabdun xabashiyun addoon xabashi ah soomaali ba mise kale ilaa xabashi soomaali baynu soo lahayn almuhim cabdun nabigu wuxuu ka hadlaya curfigii xilligaa jiray dadkii aad quudhsanayseen eed xoogow ishiinnu ka boodaysaba allah ka dhige eed daraabayseene marba hadduu talada idiin qabto asaga aad fiirinaysaan waxaa ka daran haddaad diiddaan taladiisa ood amarkii qaadan weydaan ood ismaqli weydaan waad burburaysaa wain ta'amara calaykum cabdun xabashiyu marka waxay isku khilaafeen culummadu ma haayu nabigu ka wadaa waa halqabsi mise waa xaqiiqo oo shareecadu qur-aanku iyo sunnadu waa calaa bilisaan carabiyi mubiin buu ku socdaa lisaanulcarabna wuxuu keenaa mararka qaarkood shay-an maqsuud ahayn in lagu halqabsado nabigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam ninkii bayd dhisa ilaahay dartii u dhisa walow ka mafxasi qaaatin dhabad meelay ukun dhigataba allah ka dhige baashan curcurida ama dhabadda aad tiraadaane duushee fara badan some kabarayda u eg ka yaryar ama qullida la ege caradaba aan laga garanayo ciidda meelay intay xidhxidhato ukun dhigataba allah ka dhige intaa inlagoo masjida ruuxi dhisa ilaahay jannadu guri oga dhisaa buu nabigu yidhi alayh masjid intaa leegyaa ku tukanay na muxuu ka wadaa haaye intuu masaajidku habay yaraado shan mitir baallaha ka dhigo saddex wadaadba ha ku tukato intuu la egyahay war bayd ilaahay dartii ninka u dhisa waxaa weeye ilaahay baa jannada bayd guri oga dhisa marka miiaal bu nabigu ka wada ee xabashi aan qurashi ahayn oon carab ahayn talada muslimiinta ma qaban karo ee waxaa weeye haayo suu doonaba ha u liite ninka mar hadduu mas-uuliyad idiin xilka uu qabto hana la maqlo hana loo hoggaansamo waa goorma maa qaadakum bikitaab illaah wain istumila calaykum cabdun xabashiyun yaquudukum bikitaab illah riwaayo maa aqaama fiikum kitaab allahna waa xadiid kale waad garanaysaan shardigaasaa yaad meesha ku jira idan maa aqaama fiikum kitaab allah iyo maa qaadakum bikitaab hadda koor baa idiin tilmaamay muslimiintu waxay eegayaan keli waa maxay ninka talada qabta sharciyaddiisa wuxuu ka qaadanayaa adduunka hadda xagee ka qaataa sharciyadda ruux marka lagu magacaabo lagu doorto qolihii ku doorto warkooda waxba kama jiraan ilaa jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa ay ayati ku saarto saa laakiin nabigun wuxuu inoo sheegay ruuxa inoo qabtay xilka iyo talada meeshu ka qadanaya sharciyadiisa waa maxay ma aqaama fiikum kitaab allah wain isticmila calaykum cabdun xabashiyun fasmacuu lahu ma maa aqaama fiikum kitaab allah dowladdu in badan baan idin sheegay dowladdu iyo nidaamka siyaasigaa ah waa adeeg waa wasiilo waa ul wax lagu goosto waa hangool geedka lagu soo jiito qodaxda layskaga qabto oodda lagu riixo ujeeddo ma aha ujeeddadu waa maxay maqsadku kitaabka ilahay inuu taliyo weeye saa darteed nabi xatoo addoon dhaga gurguran oo timihiisu goon yihiin oo sanku bagaf yahay uu xilka idin qabto oo kitaabka rabbiga idiin hogaaminaya maqal u hoggaansama hadduu qurashu qurashu dhalayahay kaabiran can kaabiri royal family ina boqor ina ogaas ina garaad ina sulطaan yahay oo kitaabka rabbiga uu baalmaro waa maxay sharciyad ma laha qiima malaha warkiisu dameerkii asagu waa isku mid harciyadda waxaa laga qadanaya ma aqaama fiikum kitaab allah laakiin idinku hadda waxaad u badasheen haayadii iyo wasiiladii baa iskaga kii khaldamay uruxun dowladaan helo dadku aan noolaanne dowlad uun dowlad doofaar ba allah ka dhigo mid dameer ba allah ka dhigo waxay dooniba ha noqoto wadaadda <laughs> dacdacsanayo taa difaacina waa arkaayo iska ilaaliya uusiikum bitaqwa اllahi wاsamci wاطaacati wain ta'mara amiir bahayd iskaga kidhiga hadduu doono calaykum dishiina cabdun xabashiyu ee waa maxay maql waaطeeca ma aqaama fiikum kitaab allah idan asamcu waaacatu waa meesha ugu dambaysa soomaalidu isma maamusho isma maqasho xataa markay shirkada yar yeeshaan ay kala tegahayaan masaajiday ku daga meel walbay isku yimaadeen xabad baa ka socota meel walba hadda meel walba suuqa yarkay ku heshiin laayihin hawiya daarood bay u kala baxeen warkaad sooma haysaan waa suuqan hadda islii oo ku dagaalamahaya inkastoo la idinkaa ku habsada masaajiddi aad nagu haysataan hawsha ayada hadda koor baa ka waxaasoo dhan waa maxay waa kala dambayn la'aan baa salo ah ismaqal la'aan baa salo ah aafa haysatow wainnahu man yacish minkum ruuxii noolaada idinka asagoo idinka mida fasayara wuxuu arka man yacish minkum bacdii riwaayada waad garanaysaan gadaashay ruuxii noolaado iga dambeeya fasayara wuxuu arki doonaa uu la kulmi doonaa ikhtilaafan kaiiran ismaandhaaf fara badan wa fii riwaayatin ikhtilaafan shadiida iskhilaaf fara badanoo meelo badan ka dhaca masaa'il diineed kuwa adduunya usuul caqaa'id cilmiyaad khabariyaad intaasoo mawduuc iyo fikrad baa la isku hayaa waa mawaadicdii iyo masaa'ilka wey kaaradu xagga xidada iyo xajmiga uu leeyahay khilaafkuna waa khilaaf ba'an shadiidanta waxay tilmaamaysaa quwadiisa iyo awooddiisa kairna waxay tilmaamaysaa masaa'ilka la isku haya masaa'il yar ma aha wey masaa'il aan yarayn baa la isku qabanaya firaqdi meeqay hadda marahayaan aa la sii kala baxaaya daa'ifadii hadda urur samaysataba shan bay usii kala jabaysa an toddoba labiyo toban waa la sii kala dhaqaaqaya facalaykum bisunnatii idan nabigu wuxuu leeyahay waxaan ilaahi ilaahay taqwadiisa ogaada oo ismaqlo ihsaadeeca hadduu doono mid liitaba ha laydinka dhiga madaxweyne hadduu kitaabka rab idinku xukumaayo ikhtilaaf fara badan iman doona ikhtilaafka waxaad kaga badbaadaysaan waa inaad ismaqashaan isu hoggaansataan kitaabka rabbigay hirgelisaan ikhtilaafku hadduu yimaado maxaa loo badbaado famalmahraj facalaykum bisunnatii aniga ariiqayga ogaadoo laazima wa sunnat اlkhulafaaءi الraashidiin iyo ariiqii khulafadii raashidiinta alkhulafa waa jamcu khaliifatin arraashidiina hanuunsanaa alraashidiina toosna alrushdu waa did اlghay wاlhuda did alaal alhuda iyo dalaal baa iska soo horjeeda alrushd iyo hiwaayana waa iska soo horjeeda ama hay iska soo horjeeda almahdiyiina hanuunsanaa min allahi laga hanuuny ariiqa nabi maxamedna haya caduu qaniina calayha cala الsunani sunnada nebi maxamed iyo ariiqada khulafada binawaajidi gowsyaha dameedka ama micyaha ku qabta wa iyaakum iska ilaaliyo iska dhowra muslimiina wa muxdathaat alumuuri arrimaha gadaal laga soo darisiiye laga soo dabatuuray diinkeenna faina kula bidcatin muxdathaatkaas uu laba qaybood ima ziyaadatun fi diin aw naqsun fi اddiin kama baxdo bidcadu waxyaabaha bidaca ee diinka lagu soo kordhay waa un labadaas ziyaadatun fi اddiin aw naqsun minhu in diintii wax lagu daro oo tiraado waxaa nabi maxamed iyo saxaabo ogeyn ood ka diin dhiganaysa aad la timaado oo cusub oo barag oo dulsaara iyo inaad diintii wax ka goyso ima ziyaadatn fi اddiin aw nuqsaanu minhu labadaasii bidcadu noqotaa faina kula bidcatin kadaba dabatuur kasta dalaalatun waa baadi waa diin la'aan waa hanuun la'aan weeye riwaayadii ibn maaja halkaa hore wainta mara calaykum cabdun xabashiyu waxaa ku jira qad taraktukum cala albayda leyluhaa ka nahaariha wadacad baan idinkaga tegay oo habeen iyo dharaartadu isku mid yihiin laa yaziiqu canha bacdii ilaa halig waddada aan ka tegan jeexay ee ilaahay loogu dhowaanaya kama leexdo kama weecdo mid ayaan daro malagi galay unbaa ka leexda faman yacish minkum fasayra اkhtilaafan kaiira facalaykum bima caraftum min sunnatii facalaykum bima caraftum min sunnatii wa sunnat اlkhulafaaءi الraashidiin xadiidka nabigu suu u waday markuu ka hadlaya samciga maqalka wuxuu uhi fainama almu'minu kaljamali اlanifi xayumaa qiidan qaad ruuxa muminka waxaa lagu yaqaana ee dhabtee khaaliskae mukhliska ah wuxuu nabigu la mid yahay buu riti la santolay ritugu marka la farur xidho ama sanka intii laga duleeliyo hogaanka lagula xidho waxaa hogaamiyo ka haysta ilmaha yarka haweenayda waayeelka ruux walbaa iska degalku kuu dhiibahaya lann halkanuu ka duran yahay ama waa faruur xidhan yahay ruuxa muminka waxaa lagu yaqaanaa ritigaas inuu noqdo xayumaa qiida inqaad meeshii loo hogaamiyo waa u hogaansamaa oo ah meeshii loo hogaamiyo ciddii doon ha qabato hogaankaas xaggay ku hogaaminaysaa waddadii la yaqaanay bay la qaadaysa idan ruuxa muminka ma eego yaa ku hogaaminaya ee wuxuu eegaa xaggee lagu hogaaminaya ritugoo ma eego yaa hogaanka haya muxuu firiyaa keliya waddada la qaadsiinayunba eegaya jafada la martuu kaadiid ku tuurahaya libax haddaad u geyso wuu soo boodahaya muminka sidaasaa laga rabaa laakiin maya hebel anugu yeeli maaya usha hadduu hebel qabtana waan yeelahaya waa shuqulxumadeenni wey idan maxalushaahidku sheekhu u keensada waa maxay facalaykum bisunnatii wa sunnati اlkhulafaaءi اraashidiin iyo adduunku inuu burburayo oo la hallaabayo oo ariiqi nabiga laga tegayo waxaa lagu badbaadaya sunnadiisii iyo sunnat اlkhulafaaءi اraashidiin khilaafa araashida waxay jirtay xilliga nabi maxamed nabigaa sheegay alkhilaafatu bacdi aaauuna sana waxay ku ekayd xilligii geeridii bay ku dhammaatay sayidina cali bn abi aalib radi allahu tacala canhu wixii ka dambeeyey mulki buu ahaa khilaafo nabawiya ma ahayn wixii ka dambeeyey mulki muslimiin buu iska ahaa khilaafadu intaasay ku ekayd khilaafadaasuu nabigu inooga dardaarmay ayadaa matashay oo jishay dariiqii nabiga siyaasa ahaan dhaqaale ahaan cadaalad ahaan si walba iyagaa u matalayay wixii ka dambeeyey badan baa ku jira badan baa ku jira saasuu nabigu noola dardaarmay alayh salaat wasalaam ama almuxdaaat bidcooyinku nabigu ka hadlahayo hadda goor baa idiin fi ddiin saddex shardi bay leedahay saddex qayd waa in la helo caamada iyo qolyahan ashaacirada iyo suufiyada indhermagaradkada iyo waxaas haweenka buubsada marka bidca la sheego isku qabta bidca luqawiya bidca sharciya laguma mashquulo laabudda min ixdaain nabigu muxuu wa iyaakum wa muxdathaat alumuur shaygu horta waa inuu yahay shay cusub oo la soo darriyey oo ka dabatuur ah oo diinta laga daba keenayo laabudda min ixdaain qayd qaydka labaad waa in diinka loo tiiriyo laabudda min nisbati hada اlixdaaث ilى اddiin man axdaa fii amrina hada maa laysa minhu nabigaa kugu yidhi xadiidka caaishhaad garanaysaa shaygu shay cusub oo inuu yahan horaan jiri jirin labo waxaa shardi ah in diinta loo aaneeyo haddaan gaari iska samaysto ama aan wiish iska taagto ama aan ceel jeexdo oona waa diin dhihin maad ugu haysataa iguma haysataan shaygaani waa inaan diintu ka mid hay idhaahdo oo allah loogu dhowoodaa aan dhaho oon dhaho waa ariiqiya aaca aan dhaho oo waa qurba aan dhaho laabudda min ixdaain walaabudda min idaafati hada alxadai ila addiin shardiga saddexaad waa maxay waa inaan daliil khaasa iyo mid caamidna allah yakun lahu daliilun sharciyun aydka maa laysa minhu man axdaa fii amrina hada maa laysa minhu idan shay la soo darisiiyo oo diinta waa diin la yidhio diinta loo tiirinayo oon daliil lahayn baa bidca la yidhaahdaa saddexdaa qayd waa in la helo mid ka mid ah la waayo bidca harciya maaha bidca shay uu nabigu uu samayn calayhi salaatu wasalaam qaabka iyo kayfiyada uusan u samaynin laakiin asalkiisa uu jideeyey oo daliil haysta daliil haysta khaasa ama caama ma dhihi kartid waa bidca sharciya bidco walba oy salafku dheheen nicmat اlbidca ama ay ammaaneen ama ay wanaagsan u bogeen hiy اlbidca اlugawiya ama اlbidca sharciya waa madmuumatun cumuumkuna waa caamun maxfuud faina kula bidcatin dalaalatun waa caamun maxfuud cumuumka usuulka waxaa loo qaybiyaa caamun makhsuus iyo caamun maxfuud caamka wax laga soo reebay lafdiga gudaha ballaaran ama xukunka si guud loo sheegay ee wax laga soo reebay maxaa la yidhaahdaa ama wax laga baxshay caamun makhsuus caamka suud u yimid aan hal shay laga saarin in laga saarana aysan bannaanayn ilaa qiyaami saac maxaa la yidhahdaa caamun maxfuud in allaha bikulli shayin caliim waxbaad ka soo reebi kartaa ilaahay wax walba waa og ka soo reebtaan hee maxaad tihiin idankaa isyaqaana waxaad tihiin caamkaasu maxaa le caamu maxfuud kanna waa la mid kulla bidcatin ضلالة في حديث جابر في حديث العرباض في حديث ابن عباس في حديث ابن عمر في حديث عبد الله بن مسعود صحابته sidaas yidhaahdeen waa قاaعدة محفوظة لا يخصص ولا يشذ منها شيء caamada warkeeda iyo zanaadiqada iska joojiya yaan lagu khaldamin الزanaadiqa warkooda iska joojiya iyo qolyo culamo ku sheego isku khalday albidca الluغawiya wاlbidca الsharciya sida alciz bn cabdisalaam iyo oo uu ku qoslay ardaygii ka dambeeyey shaaibi uu yidhi waana faqi waana usuuli meeshuu dhex galgalana waaba la yaabanahay ictisaamku ku baabiye ka akhriya waa ashcari baabi'inhaya ashcari kale ayib laakiin way isdhaamaan naaruhu way kala subxaanlaystaan xanaanayka bacdu shari ahwanu min bacdi hawshaa sidaa iskaga ogada rawa abu daud baa xadiidka wariye wtirmidiyu waqaala tirmidi wuxuu yidhi xadiiun xasanu صaxiix annawaajidu bidaai اlmucjamati alanyaabu waa micyaha wa qiila waxaa le ma ahayn aladaasu gowsaha weeye waa kinaaya in idan caduu calayha binnawaajid laba macnay ictibaartaa ayay noqotaa sunnada ku dhaga oo ka tegina iyo u sabra waa lidinku dhibiye u sabra waa laysku dhibayaa mid walbana adila cadaynaysa sunnada in loo sabro iyo in la iltisaama labada macnoba waa sax wey الثالث xadiidka saddexaad can abi hurata radi allahu tacaala can ana rasul lah sal slam markaan khulaasina waa maxay albidcaة الsharciya waa maxay وإxdaaث في الdiini laa daliila calayhi إxdaaث في الdiini laa daliila calayh intaasaa kugu filan ama albidca الluغawi waa maxay wa إxdaaث عalى غayri miثaali saabiq إxdaaث عalى غayri miثaali saabiq وminhu qowluhu tacaalى qul ma kuntu bidca min الrusul وminhu qowl cumar بن الخhaطاab nicmaة الbidca waa bidca luغawiya haddaad shay samayso adoon kaga dayanaynin samayn hore iyo qaab horeo loo sameeye aan saan raacayno oon aan oga qiyaas qaadanaynin waxaa la yihahdaa bidca luغawiya laakiin ixdaaثun fi اddiini min hayri daliilin huwa albidca الsharciya labadaa marka yaan lasku khaldin الxadيiث الثالث can abi hurata radi allahu tacalى canhu ana rasuul اlah sal slam qaala wuxuu ihi kullu ummatii ummadayda dhammaanteed ama ummatu ijaaba ha noqoto ama ummatu dacwa ha noqotee aljannata jannada ilaahay bay gelayaan ilaa duul mooyeen abaa diiday oo yidhi anu janna ma rabo uf mooyeen qiila waxaa dhi ya wa haw lala yaabo waman ya'ba ya rasuul allah rasuulka ilahu yaa janno diidahaya nicmadan yaa diiday nabi allow qaala suban wuxuu man aطaacanii dakhala aljanna ruuxa ani adeeco raaca oo tubtayda soo qaada jannaduu gelaya waman casaanii axadkii gacan gacansaydhana faqad abaa jannadii bu diiday man yuic rasuula faqad aطac alla ba xalay soo maraysay rawa اlbukhaari alaabi ninka diidaya jannada kolba caddayntiisa la cadday ku xidhan tahay ummatii ku fasirto kullu ummatii haddaad ummatu dacwa ka jannada ninka diidan waxa lida waa kullu ummatii ummaddaydoo dhanba jannaday gelahayaan ilaa man abaa wاlaabi liljannati waa maxay hadday ummaddu ummatu dacwa tahay oo ummadda nabiga loo soo diray gaal iyo muslimba uu u jeedo waa gaalka kullu ummatii ummaddu hadday ta ummat lijaabana waxaan leedahay ninka diiday waa caasiga asxaabu اlkabaa'ir kolba ummatii waxaad ku fasirtay ku xidhantahay markan dambe man aطaacanii fii ficli awaamiri waijtinaabi الnawaahi baad ka dhigi waman casaanii fii tarki اlmuxaramaati baad ka dhigi marka horena waxaad u bedelaysaa kufr iyo tawxiid baa hawsha ku wareejinaysa iyo wixii tawaabicdooda ah almuhim ummatii ummat اlijaaba ummatu dacway noqotaa ummatu dacwa maxaa loo jeedaa axad walba oo noolaa oo mukalafa xilliga rasuulka la soo diray ilaa qiyaami الsaaca ama gaal ha noqdo ama muslim ha noqdo oo ummatu dacwa waa ummaddii loo soo dir nabigu inuu diinta gaadhsiiyo kii adecana khayr kii diidana haddee asagay u taallaa asagay aabba dhihi doontaa ummatulijaaba maxaan ka wadnaa waa inta nabiga rumaysa muslimiinta ah yaa ummatulijaaba layidhi dadkii loo soo diray inta nabiga ka yeeshay u hoggaansatay maqashay rumaysay yaa ummatulijaaba la yidhaahdaa waman caasanii ruuxii caasiyo marka min ahli kabaa'iri faqad abaa jannadii buudi galo marka hadduu doon naarbu yuusan ku waarin rawaahu lbukhaari labadaa macnaa meesha ku jira idan xadiidku wuxuu tilmaamahayaa almuxaafadatu calى الsunة alاltizaam bالsunة طariiqa nabi maxamed in la laazimo oo la ilaaliyo ilaahay laga xishooda nabigan la raaco diinkana aan lagu ciyaarin xumaha la yska dhowro wanaagga lagu hagaago الraabi xadiidka afraad can abi muslim waqiila waxaa abi iyaasna waa la yidhahdaa salaamة bn camr bn اlأkwac alansaari wuxuu ihi saxaabiga ana rajula ninbaa rajulka magaciisa waxaa la yidhahdaa yusr ibn raaci alciir baa la odhan jiray waa nin reer bani ashjaca yusr ibnu raaci alciir alashjaci baa loo yaqaanaa tarjamuu ku leey fii kutub الصaxaaba ku leeyahay xadiid tilmaamayo inuu saxaabi ahan lama hayo iyo meel kaloo lagu sheegay fi sunna nabawiya oon xadiidkan ka ahay halkan xadiid baa loo hayaa saa darteed wadaaddaha qaarkood u qaatay inuu saxaabi yahay daliil tusahaya ninkan inuu saxaabi yahayna ma jiro oon xadiikan ka ahay xadiika marka dhaqankuu sameey marka la fiiriyana saxaabi ma noqon karo marka qaabkii loo fasir laha balanu gaano laakiin isu ana rajula wa huwa yusr ibnu raaci alciir alciir alcansi ma aha dii kale hawsha yaxya ibnu maciini dhex martay calimadina baydinku noqonaysa alimaam abuاlxasan cali bn cabdlahi اmadini sheekh اlbukhaari waa imaam ahli اlcilal ayaa majlis maalin xadii yeedhiyey xadiikii markuu waday oo waday u waday buu adiiu ninkan xadiikan uu soo maray markuu ninkan sheegaya wuxuu yidhi waa yusr ibnu raaci اcanz majliskii de xerti xerwarmadayse wadaadde xer baa isku dishee xerow baa warkii la ordoy yidhi majliskii maanta cali madiina wuxuu yidhi yusr ibnu raaci alcanz ninkii geela raaci jiray ahayd geel raaca wiilkiisii buu ahaa wuxuu ka dhigay ai jire ai raaca wiilkiisii ibnu raaci alcanz ibnu raaci alciir alciirhu waa geela iyo awrta iyo hawlahaas xoolahaas yaxn maciin baa warkii loo sheegay macaali baa maanta ku gafay buu eraygaa khaldahaa oon ninkan ogaa aqoon ahaan iyo is-ilaalin iyo xifdi iyo caqli ah dhaarbuu mara intuu nool yahoo dambe inuusan xadiid dambe yeedhinaynin xanuucin baa marahaya hadduuba cali khaldamay anuguna waxaas wax ka weyn baan dhex ama horaan soo dhex fadhiisto allah i asture dib dambe layga maqnima inaan xadiidan yeedhinayo famaa xadaa xataa maataa la qisadaa wixii ka dambaysay numcayn muusan xadiid jeedhinin maalinkaa wixii ka dambeeyey ilaa uu ka geeriyoodo wuxuu ka baqayaa inuu wuxuu khaldo waa xadiid waa ammaano waa diin gacantoglayn baashu ma aha diinta ma aqaanin laakiin waxayse ila tahay meeshu ma aha hawlihiinni anna rajulan nin baa akala cinda rasuulilah rasuulka ilah agtiisa wax ku cunay bishimaali gacanta bidix buu ku cunay faqaala rasuululahi ba wuxuu yidhi kul biyamiinika war midigta ku cun qaala wuxuu laa astaiicu ma awoodayo ma karo biixdaan iska wadanaya qaala nabig wuxuui la staacta allow yaadan karin allow nabigu waa habaaray maa manacahu oo ma diidin bay saxaabadu dhaheen goobjoogga ahaa ila alkibru isla weynun baa u diiday ma amarkaad qaadan ma gacantaad biixdaad ka tago midigtaad aadi waa nafsa shee kuwan fasaqadaasu ma arag iyo munaafiqiinta haddaad tiraado warkadaa war gacanta midigtaa ku cun raashinka wuxuu ku leeyahay soo laba gacmoodba maxaa u dhaxeeya maxaa kala duway maxaa kala duway waa kibir maa manaca uma diidin ila alkibru inaad kibirsan tahay weedhadaa laga fahmayaa inaad kibirsan tahay dhaqankadaa laga fahmi ilaahay subxaanahu wa tacaala addoonkiisi ibliis ahaa mutakabir bana muusan dhin ma sheeganin kibir mustakbir baana muusa dhihin ereygiisaa laga xukumoo layidhi waa mutakabbir ana khayru minhu khalaqtanii min naarin wa khalaqtahu min tiin ilaahay muxuu ka yidhi istakbara istakbara wa kaana min alkaafiriin erayaa ku tusaya inaad mustakbir tahay mutakabbir falkaadaa ku tusahaya waxaad shareecada u diidantaed ooga carari inaadan rumaysnayn baan aragnaa waxaad kitaabka rabbiga u diidayso waa gaalnimo iyo sandaqa kugu jirta waa diin nacayb mae diinta ma necbiya howlaa jira mustakbir wax kale ibliis muxuu kaloo la yimid wax kale ana khayru min khalaqtanii min naarin khalaqtanii min naarin wa khalaqtahu min tin ma la soo istaago qiyaaskuna wuxuu keenaya caqliga ah faadilku in asaga loo sujuudo mafduulku uu sujuudo maxaa cunsurkayga iyo meeshaan ka yimid abtirkayga ka fiican abtirka aadan dhoobaa laka aniguma dabsaa u ifiyo nuuraaniga laga abuuray xisaabahaasuu la soo boodiyey ilahay hosta muxuu ka xariiqay mutakabbir mustakbir mustakbirna xaggee taqaana ilahi wuxuu famaa yakuun laka an tatakabbara fiiha fakhruj an tatakabbara fiiha istakbara hadda laguma dayn inaad sanka taagto meeshan ma qabatee banaanka banaanka banaanka markaa tagtana wii kuquuxi waa la yaqaana hareecada dhannayd baad tuuri kitaabki ilahi baad tuuri diintii baad caayi waxaad doontaad samayni xijaabkii baad yaad yaad quursani garhkii baad quursan shay walboo sunno oo nabiga xaggiisa raad ku leh adee col la tahay hadhown waxad iga dhaadhicin attaqwa haahunaa e miyaa kaa dhegaysanaya kaa dhegaysan maayo wax iga kaafujin kara ma jiro alla ka ahay inaad gaal tahay waan ku adimana waan wadaynaa meelana la gaadhaba ina cabdilxasan wuxuu yidhi ilaahu maanta intaan baan awoodaa waad dhibsanaysaa waxaa la dhibsanaya waxaa weye in shay walba sayd qudbi muxuu yidhi raxmatullahi tacaala wuxuu yidhi shayga ugu horreeya diin loogu gargaaro waxaa ugu horraysa isqaad asharciya alfaasida isqaad alsharciya alfaasida qolyaha zanaadiqadae culmmaata culamo ma aha aad tidhaad nin walba wejiga waa in laga faydo waxay dhaheen reemudug xaska usha ku dhufee wuxuu ku jira ha ka soo boodee bof ka sii jiirkaa soo boodi dooligaa soo boode dabqabatii laga baxo awsha in laishuwaanada aafadu halkaasay ka timid nin walba waa inuu qaato nin walba waa inuu beleed nambarkiisa qaato nambar beleedka inaad qaato taargadiisa waa inuu qaato nin walba in taarga loogu dhejiyo taarga tanzaniyana mid yugandhiisa mid e, kenyaati a taqaana mid soomaaliya soomay taqaanaan nin walba wuxuu leeyahay taarguu leeyahay xaggey ka imanaysa dhaqankiisa dhaqankiisa qowlkiisa wuxuu aaminsan yahay laysma huwanaanayo maa madaxa uma diidin inuu gacanta midigta ku cuno oo amarka suubanaha uu yeelay iyo taladiisa ila alkibru isla weynan famaa rafacahaa gacantii oomuusan korqaadin ilaa fiihi afkiisa mar dambaba waybaa ingegtayba nabiga habaaray waxaa ku jira xadiidka fiihi jawaasu ducaa'i calaa man khaalafa alxukma alsharciya in la habaari karo ninka xukumka sharciga ah khilaafa amdan in la habaari ku jira fiihi ijaabatu ducaa'i الnabiyi sal slam mucjiza daahira weeye bannaanka taalla allaw yaadan awoodin waaba geed bay noqotay bir aan laamaynin oon dib damba la qaadi karin waxaa kaloo ku jira ilaahay inuu u soo dedejiyo mararka qaarkood cuquubada ninka khilaafa amarka nabiga taladiisa xalaad soo marteen falyaxdar ila yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitna aw yusiibum cadaab aliima ku dhacay ninka asaga marka aadaa laskaga ilaaliyo see looga jawaab marka ishaalka ah say ku dhici kartaa qof muslima oo nebi maxamed inuu nabi xaqa yahay aaminsan oo sidqi ah, oo ahlu khayr ah oo nabi ka dhigto rumeeyo raacay hayb iyo shahaadana ku aaminay inuu diida amarkiisa noocaasa nabiguna uu habaaro culamadu waxay u badaya inuu munaafiqa ninkan qaadi ciyaad jamaaca waxay dhaheen munaafiq buu ahaa alimaam ibn hubayr alwasiir alxambali jamaaca waxay mareen in uu ninkaa munaafiq ahaa dhaqanka dhaqan munaafiqo wey maxaa yeele hadduu cudurdaar leeyahay nabigu ma habaareen calayhi salaatu wasalaam hadduu mumin khaalisa yahayna e nabi allahu cala ra'si walcayn buu dhihi lahaa hadalkiisuba yuu ku ducaysan lahaaba muqdha buu dhihi lahaa idan waxaa soo baxday inuu munaafiq yahay nimaan cudurdaar lahayn oo mu'min saadiqa nabiga qaabkan oolama hadleen nabiguna ma habaareen idan waxaa wey munaafiq qolyaa sidaa yidhi xaafidku wuxuu leeyahy fi lisaaba fii tamyiiz saxaaba waxaa dhici karta inay tahay qabla islaamihi intuusa islaamin ka hor ee madiine la wada joogay buu ahaa gaal iyo muslim inta hor intaan la kala bixin iyuun beder aysan dhicin in la kala xayaanin waa laysla joogay munaafiqiin muslimiin baa wada joogay gaalo muslimiin baa wada joogay hal qoys baa laba gaala mid muslima ka soo wada toosahayeenoo iswalaalo ah wiil iyo midna gaala ah, midna muslim ahaa intaan la kala bixin marka qabla islaami inay tahay dhici karta oo waagi dambe islaamay qolyaha marka saxaaba ku tiriyeyna bacda islaami bay u jeedaan qolyaha yidhi gaal buu ahaana waa qabla islaamihi haddii la yidhaahdo waa munaafiqna waa ixtimaal waaridoo weli jiruu leeyahay say noqoto waxaa weeye ninkii sunnada la dagaalama ama baalma ama quursada sidaasoo kale loo habaarahaya rawaahu muslim baa xadiidka wariya cafan alkhaamis xadiidka shanaad can abi cabdillahi bn cm bashiir alansaari qaala samictu rasul sl slm yaquulu nabigu olaan maqlay latusawunna sufuufakum walee safkiinnaad toosinaysaan laymanka salaadaad simaysaan ood toosinaysaan aw amase layukhaalifana allah rabbi wuxuu isweydaarinaya isdhaafinayaa bayna wujuuhikum wejiyaalkiinna muttafaqun calayh war sababkaad simaysaan ama ilaahay baa wejiyadina isweydaarin oo iska kala jeedin laba macna lagu fasiray mukhaalafata wujuuhdaas lagu fasirayo daahir weeye iyo waa macnaa la yidhi waxaa laga wadaa in rabbi idinku ciqaabaa laga yaaba wejigii meesha ku yaalla in loo sujuuday halkaa qadaadkaa oo gacmahaadii iyo feedhahaadina ay horey u soo jeedaan iyo xabadkaadii wejigaadana halkaa dambu welgeeyo qadaadkina halkan laga dhigo axaadiis badan baana tilmaantay in salaadaha iyo hawlaheeda ay dhici karto takhyiir iyo maskhi iyo khalqada wax laga bedelo ninka imaamka hortii madaxa soo qaada iska ilaaliyo ilaa wejigiisa uu bedelo wajh ximaar ra'sahu ra'sa ximaar damsi baa lagu nafsa shay inay taa dhici karta yidhahdeen wadaaddo oo waxay ku ximbaareen mukhaalafada mukhaalafa xisiya daahira niman waxay dhaheen axaadiidta iyadaa isfasirtay waxaa weeye cadaawad baa imanaysa haddaan sababka salaadda siimin weyno ilaahay wuxuu inagu ciqaabayaa in uurkeennu isku xumaado cuqdad iyo cadaawad isku qaado muslimiin isku xumaadayna kala dhinte waxaa la yidhi walaalo kala dhintay maxay dhihi jireen soomaalidu way tiro wayna tamooti badiyaan ma maqasheen isku xumaadoo colloobay waxay labaa ka timaada inay tiro oo yaraadaan tamootidoodana geeriduna way badatay wadkoodu muslimiintuna nafsa shay hadday qalbigu isku dhacaan oy kala dhintaan ay qaadaan way baaba'ayaan waxba qabsan mahayaan cadow iskama tiiriyaan iyagu wax isma taraan nin walba bahal ku cunahayaan wfii riwaayati lmuslimi riwaaya muslim uu leeyahay waxaa ku yimid xadidku waa mutafaqun calayhi kaana rasuul la rasuulka le wuxuu sal slam yusawi kii sima sufuufanaa laymankanagu simi jiray fi salaa xataa kaanama ilaa aad mooddo yusawi inuu ku simhayo bihaa sufuufti alqidaaxa leeb inuu ku simhayo waa tashbiih markaasi daahirkiisii ka baxsan waxay ahayd in la yidhaahdo waxaad mooddaa eh, xataa kaanama suwiyat alqidaaxu biha suwiyat alqidaax in leeb lagu toosiyaad moodaa iyo u lagu layngareeyey bay asal loo jeeday hadda waa maxay safkii siduu u toosan yahay yaad moodaaba asagu asagii baa aaladdii wax toosinaysaa ah ee leebka lagu sargoosanayay leebka markaad gamuunka toosinayso maxaad ku toosisaa ul quruxsan oo toosan baa lagu qabtaa ila uu ingegahayaa lagu xajiyaa usha sideedaba u toosahaya kadib baa la qori oo la baali oo alaabta lagu samaynaya intuu muraaraha leeya qalqaloca lama rabo idan saxaabigu wuxuu kuri waxaad moodaabaa safka nabigu siduu u toosiyey safkaani in leeb lagu toosinhayo leebabkii qalloocay safkaaba toosanaya oo looga qiyaas qadanaya safkaaba lagu sargoosanaya sidaas hadda daahirka ku jira tashbiiha xataa kaanamaa ilaa aad moodo yusawi biha inuu leebabka ku simhayo nabigucafwan safka inuu ku simhayo siduu u toosiyey alqidaaxa jamcu qidxin qidxiguna waa asahmu leebka wey gamuunka ayaa qidxiga la yidhaahdaa in leeb lagu toosinayo maxalushaadku waa maxay nabigu wuxuu simi jiray safka si aad moodda in layn iyo mitir iyo urtoosan lagu simay xataa idaa miduun iska goade xataa ra'aa xataa idaa ra'aa markuu nabigu u arkay anna qad caqalnaa canhu yani wuxuu waday weeye kaanama yusawi bahalqidaa xataa idaa ra'aa anna qad caqalnaa canhu nabigu waa ka aamusay faruu ka qaaday saasuu markuu salaada la aqimo nabigu safku toosin jiray wuu hagaajin jiray ka u dambeeye ka u horeeya waa ku wadi jiray ficilla waa ku dari jiray nabigu dareemay oo uu hadda way la qabsadeen oo way fahmeen sunnadii oo safkii hadalka istawda ku filan yuu nabigu u tala saarta ayagii markaasuu maanta waxaan arkay nin soo baxsanba xataa idaa ra'aa markuu nabigu maleeyo oo fila anna anagu qad ay qad fahimna inaan ka fahnay canhu xaggiisa sunnada iyo taswiir inay tahay waajib diineed sunno nebi maxamed laga tegi karin nabigu waa sida hore waa ka yargaabsado waa khafiifiye wey kharaja ywm maalin nabigu soo baxay faqaama mixraabkii buu istaagay xataa kaada ilaa uu siga an yukabira inuu xidho fara'aa rajula ninbuu nabigu arkay baadiyan saduruhu laabtiisa ay ka soo baxsantahay safki safkii la layngareeye la toosiyebuu ka soo baxsan yahay xabadkiisi baa soo baxsan faqaala nabig wuxuu uhi cibaad allah addoommihii ilah nabiguna xagga dambe wax latusawunna sufuufakum wallee safkiinaad simaysa ilaymanka aw amase layukhaalifanna allah rabbi wuxuu isweydaarinaya o iskhilaafinaya bayna wujuuhikum wejiyaalkiinna ayuu rabbi isweydaarinaya maxaa yeelay maxalushad waa maxay mukhaalafatu sunna tuuriu alcadaawata waalhalaag sunnadoo la khilaaf waxay keentaa in la halaagsamo la irdhoobo la kala dhinto maxalushadku waa intaas sababka in la sima axaadiita ku timid carakawa waa mutawaatira waciidkeeduna waa carakawa asaguna walidaalika jamaaca min alfuqaha waxay doorteen safka in la simayo waa waajib wahuwa sawaab in la simi waayona waa kabiira min alkabaa'ir safka in la xidhiidhiyo waa waajib in la kala goyna waa kabiira min alkabaa'ir safka waa in aad loo layn karayo lagu dadaalo nima meel iska istaagin si hal la sibra baxaysa oo waag hore waa la fiicnaa soomaalidu safka saxaabiga wuxuu waagida waxaan aragnay annagu markuu nabigu sidaa yidhi kadib nin walba nin kale garabkiisa iyo boqonta boqonta la saari anqawa anqaw lagu dhajin oo wax walba uu saa iskugu dheggan yahay haddanba lagama laabo nin wal meel buu iska istaagahayaa xataa waxaa laga yaaba dadka kala durka iyagoo kala fog in isha lagugu gubo oo tarma iskaga carataa meesha indhaha lagugu gubo oo lagu canaanan ama waa lagula hadliba ama kasbaaba shaqalka lagugu dhigi ilaa feedhaha lagaa duleeliyo aafaa ku jirta meeshan ayada iska ilaaliya sunnada nebi maxamedoo la dhayalsado aafadaasay leedahay السادس xadiiثka لxaad can abi muسى الأشcري cabdالlahi بن qays qaala nabigu wuxuu qaala saxaabigu wuxu ixtaraqa baytun bilmadiina ixtaraqa waxaa gubtay baytun guri bilmadiina ku yaalay calaa ahlihi reerkiisaba ku dulgubta ku jiray min alleyli habeenka xaggiisa falama xudita rasuul rasuulka ilah minka loo sheegay bishanihim reerkii in gurigu ku gubtay oo dab qabsaday qaala wuxuu idhi suubanuhu ina haadihi الnaar dabkan asaga ah caduwun lakum cadow buu idin yahay dabku cadow buu idin yahay faidaa nimtum haddaad seexanaysaan dad seexataan ma aha idaa aradtum annowma weeye fadfiuuha cankum iska bakhtiyo iska damiya xadiikan baclmau leeyi wuxuu asal u yahay qisadan axaadiian wuxuu asal u yahay axaadiista fara badan ee nabigu u amray dabka in la iska bakhtiiyo oo nabigu uu tilmaamay jiidku dhibkuu keensado inuu laambadda jiido inuu cawskiiyo dabka isu keeno yacni xayawaanka qayb baa shar badan baashuu nabigu hadda dhihi jiray calayh isalaat wasalaam hamsun yuqtalna fi اlxilli wاlxaram waxaa ka mida alxada'atu alxida abaashi aad dhihi jirteene baqalyada xungurufta faragoys dafo magacyo badan bay leedahay laakiin hal midun weeye soo ma garanaysaa dadku way fahmi waayeen wixii uu nabigu oola dagaalamay calayh isalaatu wasalaam xoogo wixii gudanaya aragtaba daf bay sideen farahay kaa dhiijinoo wax walbay kaa dafe carruurta iyo ka sasaa waa taqaanaa meesha lagtay qaadan saantii la taagay bay wax ka goosan waa imtixaan hadda waxaaba soo baxay dhuulal dhan bay gubtaaba strlia waa dhudka calaasmada maqasheen strlia dhulka kaymaha ah ee gubanayay waxa gubaysaba baashaasay ahayd dab meel ka kacaya iyo la shidaybay ka soo qaday laaniyo dhuxul bay soo qaada intay qabato meel caws badan bay ku tuuri cawsku markuu gubto cayaanka kacayay qabsan jiirka cararhayay qaban dabkii laba laga carari jiir baa ka carari bakayla ka carari kadabshiir baa boodi dabangaallaa boodi baasho waa imtixaan dhulal dhan bay gubtay intaasoo heekar bay gubtay ayagii baa soo sawir hadda gaaladii iyadoo intay dabka qaato ku shubaysa haw dhan marka wixii kacoo dhan bayay ugaadhsanaysaa haddii kale arki mayso faragoysku waxay ku dartee inay waddamo gubtaba baasho shay walbo nabigu ku yidhi shaqaha laga qabto waxbuu ku ogyahay calayh salaatu wasalam liannahu laa ya'muru ila bikhayrin walaa yanha ila can sharin inna haadihi الnaar caduwun lakum cadow ba idiin tahay see dabku yahay culamo waxay leeyihiin cadow waxaa loogu shabbahay cadow muxuu sameeyaa naf iyo maalba wuu ku mariyaa dabna muxuu samayn hadduu ku qabto naf iyo maalba waa marinhaya dab waa cadow waxay leeyihiin dabkaa ka sii daranoo cadowgu marna wuu ku dhibaatay marna wuu ku dheefinba si toos ah laakiin dabku dheeftiisa xataa waa ina adug ka shaqaysa dheefba ma laha dheeftiisii manfacadiisu waxay ku imaan biwaasita adu inaad habayso iska ilaaliso qoryo keento afuufto mada kiciso ay ku mudxaan afuufto qiiq indhuhu kaa galo indhuhu ku caddaadaa wey waa dheefta laga hela xataa waa in dhib lagu keeno hadduu in yar ku daylaystana waa ku baabi'inhayaaba yuhliku اlxarثa wاlnasla wاlmaala wاlabdaan idan saasuu nabigu caduwun lakum u leeyahay calayh الsalaaة wasalam faidaa nimtum haddaad seexanaysaan fadfi uu ahaa cankum iska damiyo culama waxay yidhaahdeen xadiidku waa maxmuulu biaslihi mudaarun bicillatihi dabka laga baqaya ama laga wacaalqaba ama inta badan dhibaatada geystay ama hulaaqa ama e, hadduu dhammaada dhibka geysta wey ama ka laga diyaargaroobay xataa haduu xumaada aan meella wa gaadhsiin karin gurina aan gubi karin dhib malaha laha faynusaha waaweyn laga lalaadiyo guryaho kale iyo masaajidda iyo qanaadiisha noocaas ee xataa hadday dhammaadaan meesha ka horeysa uu dabka ku xidhan yahay hadday soo dhacaan waxba dadka aan yeelayn dabka laga taxadaray mxuu ahaa la sameeyey ixtiyaaaad iyo dadaal dheera la sameeyey en dhibkaysan karin asagoo in la damiyo waajib ma ay leeyihiin laga hadlaya waa dabka laga baqayo haddii la sexda amuu dhibgaysta cawska ku hulaaqa jiir intuu rido ama bahal ordi ku dhaco dadka aafeeya sida haddakanoo kale nalkan caadigaoo kale iyo qanaadiisha noocaasoo kale waxay leeyihin culummadu waa ka baxayaa nahyiga waa ka baxaaya lannu cilladii baa la eegayaa bay yidhaahdaan asaabic muxuu xadiidkan u keenay marka sheekhu muxuu u keenay xadiidkan baabka xagee kale leeyahay ifahansiya baabulmuxaafada fi اlmri biاlmuxaafadati cala sunnati wa aadaabi xagee maxalu shaahidku muxuu yahy bayt اlqasiidku sunnadu waxaa weeye markaad seexanaysa dabka inaad iska damiso haddii amarka nabiga la qaadan waayana waxaa ka dhasho weeye aafaa ka dhalatay iyo baaba السابع xadيiثka تoddobaad canه can abi muسى الأشعري قال قال رsuل الله صلى اه عليه وسلم إنما مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم nabigu عليه الصلاaة وaسلاaم wuxuu tusaale ka bixinayaa diinkii lala soo diray iyo dadkiibuu tusaale ka bixinaya dadku qaabkay u ajiibeen qaabkay oga jawaabeen inagu tusaale ka bixinaya tusaale maxsuus ah idan waa tashbiih اlmaxsuusi sharxu lmacquuli bilmaxsuus shayga fikrigaa ah ama macquulka macnawa in lagu sharxo bilmaxsuus waa dariiqa nabigu u yaqaana calayh isalaat wasalaam macallimiinta xariifka heer sarana yaqaana macallinka hawlaha aan ku fiicin meeshu iska taagnaanhayaa lafdiganba ag joogi shaygii miaal ka bixin maayo tusaale kaa siin maayo shaygii fikriga ahaa macno maxsuusoo macquuloo ishu qabato kugu fasiri maayo saad wuxu fahanto nabigu inamaa maala maa bacatanii allaahu bihi shayga alla ila soo diray tusaalihiisu waxaa weeye oo min alhuda adilada xaqa ku tusta ah alhuda huna waa maxay waa addilaala cala almaluub addilaala almuuse ilmaluuba huda la yidhahda hadda kahor baynu soo sheegnay waa addilaalatu ila almaluubi bilutfin in shaygii la doonayay ee maqsuudkii ujeeddadaha si latifan oo dabacsan lagu tuso wاlcilmuna waa aladila harciya aladila alkitaabu wالsunnatu dhaxalkii nabi maxamed wadkurna maa yutla fi buyut min aayaat اllahi wاlxikma alcilmu wa aladila nafs اladila ama اlhuda waa dilaalaة اladilati ilى اlmaطaalib الsharciya tusiday adiluhu ku tusayso khayrka iyo waxa loo jeedo ayaa huda la yidhaahdaa wainaka latahdi ilى siraaط mustaqiim idan adiladaa tusaysa meesha loo socdo sumadii ku tusaya meesha loo socdo idan reemiyigu markay guuraan oo wadooyin ay kala leexdaan maxay sameeyaan awrtibaa aruurbaa dhaqaaqdo tagtay xoolihiibaa dambeeya maqashibaa dambaysa aigiibaa dameerihiibaa dambeeya naafagii xerowgii tamashlaynhaybaailinlayaalkiibaa soo tigtigsanhaya dadka inay barxaan baa laga baqahayaa maxaa la sameeyaa ul baa loo jiidi ama waddadii kale leexatay baa laan lagu goyn halkaa ku leexanin wey xaggee toos u bax oo meesha la maray aad wey aad baad mar malay astaanta maxay ku tusta meeshii la aaday meeshii la aaday la degi lahaa waa maqsuudkii madluubkii maxaana ku tustay astaantaa ku tustay aladila sharciya waa shaygii wax kuu tilmaamaya xaggee loo socdaa hanuun baa loo socdaa hidaaya ayb ka maali kaysin roobbo la mid ya almihim nabigu wuxuu leeyahay layla soo diray ee maqsuud iyo xugum iyo xugum tusa ahaa waxay la too yihiin ka maali kaysin roob oo kale la too yihiin roobkaasoo asaaba helay ardan dhul helay fa kaanat minhaa dhulkii waxaa ka mid noqday طaa'ifatun طayiba qayb wanaagsanoo carasan ah طaa'ifatun qiطca طayiba carasan ah wa fi اlardi qiطacu mutajaawiraat qabilat ilma'a biyihii nuugtay oo laqday oo biyihii dhaadhiday fa ambatat markaa waxay dhalisoo ka soo baxay alkala daaq iyo walcushba alkaiira caws fara badan waa dhul carasana biyo badan baa ku fakaday idan biyihii bay sifiican u nuugtay kadibna bannaankay keenaysaa sir dhul baa meesha ka bilaabatay waxaa la dhihi jiray saddex sirood baa jirta sir dhul iyo sir culumo iyo sir haween hadda korna waa idiin sheegay haweenku hawsha hadday mooshin ka keenaanna raalli ha ahaadeen sir dhul waa maxay dhulku suu u madow yahay ee u foolxun yahay eed u madow waxbaba ka soo baxaynin ee gabaadiir iyo carramadow iyo u yahay wadalkaa madow ayaa roob ku dhacahaya meeshaaad sala soo martayba ma aha waxaa quraxa iyo nabaada iyo nagaadh iyo geed wax ka soo baxay iyo shimirta duulaysa baallayda ciyaaraysa waxbaad la yaabi waxaanoo dhanba dhulku waa ku xabaalayn sirtiisii yaa ka shiba soo saaray roob baa soo saaray sir dhuleed roob baa soo saaraa la sir culumu waa maxay sir culum waxay dhaheen shilin baa soo saara wadaaddaha warkoodu beesi yaa keenta bannaanka sheekh waxaa islaantii baan furay meeqaad ku furtay saddex dalqadood baan ku furay way kaa furantah sheekhu shan caruuray haysaa kan weeye aniga meelaan qabto ma hayo sheekhu intana balqabo biilasha iskaga bixi bal maslada dib u fiiri xaaladu socron we hal baa laga soo qaadayaa buu ku leehay saddex baa waxa laga soo qaadahaya hal dalqad qiilkaa wuu kaa qarsanayay maxaa ka soo saaray dheh qaalinta iyo howlaha saa darteed bayna dheemarkayna dacaadan hayeen qaalin bixiye hee caqiil ma waayo warka mahaysaan sir culmi waxay dhan waxaa soo saara xoolaa soo saara sir haween hee jidka siraad unbaa soo saaray kala yidhaahdeen lamaba gaadhaba ilaa siraadka la saaro runta sheeg run ma dhaqaajinayso weligeed indhahan bay kuu caddayn ma aniga miyaad taqaana cirkan ka soo degay ku leedahay warkabad faadneen masaajidkaadiyaa loogu qoslin intaa kafta wey almuhim dhulka sirtiisii waxaa keenay faambatat ilkala wاlcushba اlkaiir intaas waa maxay waa waa qaybtii koobaad waa dadkii nabigu wuxuu miaalay hadda cilmigii diinta qaatay dheefsaday nuugay oo dhuuxay kadibna ku dhaqmay oo ku camalfalay haaulaa'i waa aطaa'ifata alatii jamacat bayna alcilmi wاlcamali alcilmu biاlhuda wاlcamalu bihi nabiga diintiisa bay barteen way qaateen waana ku dhaqmeen roobku muxuu sameeyey dhulka ficnaa muxuu sameeyey biyihii buu nuugay kadibna daaq buu soo saaray ninka diinka qaate wanaagsanna kuna dhaqmayna muxuu samaynayaa diintii buu qaadanaya kadibna waa ku dhamaya qaybta waa qaybtii u wanaagsan nabigu isku shabahay wa kaana minhaa dhulkii waxaa ka mid noqdoo kale ajaadibu meela jaratooyina biyaha qabta ajaadib ikhaadna waa la yidhahda oo rogaada kale bukhaari baa ku timid ayib dhulka adag aan waxba ka bixin ee biyaha qabta wey meelaha dibirkoo kale iyo garbooyinka iyo waraha aan waxba ka bixin ee qabta wa kaana minha waxaa dhulkii sidoo kale roobkii daa'ya badnaa yimid ajaadibo meelo adadag oo digaandiga ama dibir ah oo biyo qabateen uun leh daaqba uusan ka bixin amsakatilmaa biyihii bay qabatay iyadu فنفع allahu بها annaas ummaddii baa ilah ku anfacay fa sharibuu minha waa ka cabbeen wasaqow xoolihii bay ka waraabsadeen wasaquu xoolihii bay ka waraabsadeen wasaqow xoolihii bay waa zaracu waxna way ka beerteen idan iyadu biyo inoo haysa waa daa'ifadii labaad oo waa waa kuwa cilmiga bartay cilmiga ayagu waxba kamayaysan faa'iidin masaa'il kama saaraan way xifdiyeen qur-aanka axaadiis nabiga xifdiin dushay ka wada hayaan macnuu xadiidku xambaarsanya ma yaqaan laa yastanbit walaa yastakhrij istismaar ku samayn maayo ma maalgashanayo diintii iyo qur-aanka iyo axaadiista waxba kalama baxayo qolyaa waa maxay waa alxamala ruwaat alaxaadiis walxamala xamalat اlkitaab min hayri fiqhin wastinbaad wey faruba xaamila fiqhin faruba xaamili iin ilaa man huwa afqahu minhu idan nin fiqi xambaarsan baa jiron faqii ahayn ama mid fiqi xambaarsan baa jiro asagu faqiia laakiin wuxuu u xambaaraya u geynayaa mid asagoo uga sii faham badan qolyaan muxuu dhahay ibnuqayim wuxuu hi waxaa weye waxaa ka mid a ah, tusaale laga dhigi karaa abu zurcat alraazi abu xaatim alraazi maxamed muslim mubaarah maxamed bashaar bundaar ragga noocaas un axaadiita iska ururin jir ruwaadda ahaa maxay inoo hayaan dhaxalkii nebi maxamed nimankii sarifan lahaa ee dhaxalkan fafaahsan lahaana waa axmed iyo shaafici iyo bukhaari iyo ley ibnu sacd sufyaan athawri ibnu uy raggaa fuqahadow kitaabkiisa alwaabil sayb ba hawsha ku sheega laakiin masalada abu zurcat araasi faqiih ma ahayn masala fiiha nadar wey culays ma laha waan miaalo baan uga jeedna ninkan muxuu dhaama marka ninkaan cilmiga qabanin xaggana aan sarifanin buu dhaamaa ninkii qabtay xaggana sariftay waa daa'ifada koobaad ninkii cilmiga qabtay waa meeshii biyaha qabatay een wax kala lahayn nabaad kama soo baxo biyihii kuma tasarufto iyadu ma nuugto waa xajiye dadkii baa marka dheefsanaya dadkii baa dheefsanaya waa laga cabi beertii baa laga waraabsan xoolihii baa laga waraabsan wa asaaba wuxuu roobka helay daa'ifatan ukhraa aaifata minha ra daaifo kalo dhul ka mid oo tii labaadii tii kobaadna ahayd hiya waxaanu ayadu weeye qiicaanun caraseel iicaan waa jamcu aacin iicaan waa caraseel caraseel biyana ma qabato waxna ma soo saarto laa walaa weeye imtixaan dhib bayba kugu haysaa simbirooga ririg dhulkaa taallaa hadday qoraxu kulaata indhahay qaban haddaad fadhiisatana waad ku caaroonba alrji baad ka qaadi waa cusba meel fadhida sideeduba xarasel ma taqaanaa dhulka cusbada leh idinku meel cusba xdumeen arage meeluu shidaal ku daata weligii ma aragteen nafsi iyo shidaal meelay ku daadata saasoo kale meel ah wey inamaa hiya waxaa weeye qiicaanun waa caraseen jamcu qaacin meel bannaan oon wax taagan lahayn weeye laa tumsiku maan biyo ma qabato sida qaybtii labaad oo kale walaa tumbitu kalaan daaqna ma dhalayso sidii qaybta koobaad fadaalika midka tusaalahan soo sheegay ee saddexda qaybooda milu man faquha fii diin wa nafacahu bima bacatani allaahu bihi facalima wacallama waa qaybta koobaad milu man faquha fii diin illah waa tusaalihii ninka diinka ilaahay wa nafacahu ilaahay uu ku dheefiyo ku anfacay bima bacanii illaahu bihi wuxuu rabbi ila soo diray facalima xaqii ogaaday wa callama hayrkiina baray oo kala baxay axkaamtii kaasi waa qaybta koobaad dhulkii digaandigta ahaayee dibirka ahaayee biyoqabateen kalaa bas ayn waxba ka soo baxayninna wa maalu man lam yarfac dalika ra'san waxbaan ka booday ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل hud اllahi اladii ursiltu bihi idan nabig muxuu inoo sheegay laba suuro qaybtan dambaadda qaybtii saddexaadba laba suuro tii koobaada iyo tii saddexaad buu nabigu iyo hadda meesha taalla tii dhexa marka waad garanaysa waa ninka cilmiga qabtay aan fiqina aan lahay wamalu man tusaalihii weyata dambe lam yarfac bidalika hanuunkaa laga soo diray ra'sa madax baan u qaadin damba kama laha waa mucrid mucrid can illaahi way can rasuulihi walam yaqbal hudallaahi hanuunka ilahina aan aqbalin alladii hanuunkaasoo ursultu bihi layla soo diray muttafaqun calayh saddex dabaqo weeye fi lkhayr dadku saddex dabaqo laba dabaqo fi lkhayr iyo tabaqatun fi shari wey nin hanuunkii aqbalay oo diinkii bartay oo xifdiyey kadibna istitmaaro istinbaad iyo istikhraaj alakaam ku sameeyey ummaddana dheefiyey sidii roobka dhulka fiican ku doo oo kale ahaa dhulka fiican wana waa soo biyahana waa qabtaa waxna waa soo saaraa qaybtii labaad waxay ahayd qayb dhul asagu aan aan dalsan ahayn laakiin waa jaratooyin iyo dibir biyaha qabta ummadda dheefsata qaybtu waa maxay waa midaan biyana qabanin waxna aan soo saarin khayrlaawo ah oo gaaladii wixii la halmaala ah fuquha bidambi اlqaafi cala almashhuur waqiila bikasriha faqiihana waa la yidhahdaa ay saara faqiihan noqda weeye idan sidaasay sunnadu haddaad qabatood barato ood ku dhaqanto aad dhulkaasoo kala noqonaysaa wey qaybta koobaad noqon weeye haddaad awooddo haddii kale talabad ha seegin haddaad seegtaha dee meel aan khayr lahayn baad tegaysa aaamin xadiidka sida can jaabir bn abdillah alansaar radi allahu tacala canhu qala rasul sal slam maalii aniga tusaalahaygu ka nebi maxamed calayh isalaat wasalaam waa inaga soo marray waxaa nabiga ka mid ah dariiqiisa markuu sharxaya cilmigii diinta sharxu almacquuli bilmaxsuus maali aniga tusaalahaygii wa maalukum idinka bini aadamka tusaalayn waxaa weeye ka maali rajulin nin boo aniga iyo idinku nin baynu matalaa aw qada naran dab shitay fajacala uu gudogalay aljanaadibu jamcu jundubin jundubkuna waa kadalanka kadalanka balka u taqaanaan maxaa dhada idinku kabajaan maaha kabajaan ma aha kan guryaha gala sumayda arag dadkan guryaha gale cawska gale ee jiiqjiiqle jiiqjiiqyaa la yihahdaa kadalan baa la yihahdaa kabajaanka waaweyn buu u eg yahay adugu kabajaankaasa kabajaan waa lagu fasay laakiin kaasay u badan yahin wadaaduhu dhibba ma laha fajacala uu gudagelay aljanaadibu kabajaankii ama jiqjiqlihii ama kadalankii iyo walfaraashu baalalaydii wixii duulahayay yaqacna fiiha dadkii ay ku dhacahayaan dad maxaa ku taqaan habeen la shiday waxaa cayaanka duulodhaxasharaadko dhan baa soo aadaya iftiinka asaga ah wa huwa asaguna yadubuhunna wuu ka difaacayaa canha can innaar xayawaankii o dhan buu ka celinaya wixii wa ana anugu aakhidun waxaan idhahayaa bur bixujasikum guntiyadiinaan ahaya halkaas ruuxa marka la raba in la badbaadiyo meesha u adagee la qabto wey gacanta wuu iska kala firdhin kulliyatiga shaarkuba kaaga bix hadduu doono ama meeshaaba kuu fakani dhexdaa iskaga tubto wuu kula carariyo aakhirkii meclaa ku dhiga weeye laakiin nin si fiican u guntan haddaad mar halkaa la hesho inuu kaa baxso waa adag tahay kuwan booliiska kenya shayaadiinta madaar markay ku qabtaan halkaasay ku dallacahayaan cagaa dhulka la waaye weligeed ma fiirisee halkaasay ku laacahaya adoo waxaad kunta lacanoo cagii dhulka war haddii wax kasta ogolay dhig baad dhihi meesha haddii lagu qabto waa musiibo nabigu marka dadaal inuusan la hadhaynin buu ku tusaalaynaya guntagu wuxuu nabigu u maagay waxaa weeye wuxuu ku tusaalaynayaa inuusan dadaal la hadhaynin siduu inagu badbaadin lahaa laakiin innaga waa baxsanaynaa haddi waxay dhaheen soomaliya eh, dhashii dharabtaada ogol hee ayaa la sitaa ilm aduu markaad gashataba uu boodahay seed u wadi warkaale halkaad ku ridan waa ka booday dhab soo qaba geli ma wadi kartid dhashii dheerabtaada ogol baa la sitaabay dheh waana aakhidun waxaan idin hayaada qabanhayaa bixujasikum guntiyaynna caynnaari dabkaad ku dhacaysa ma idinka qabanaya wa antum idinkuna taallatuuna tatafallatuun waad iga baxsanaysaan min labada gacdood ka baxsanaysaan waraa iga jooga sida eh, xasharaadka dabka ha ku daadanina dabkii adduunka iyo xasharaadka adduunkii xisiga ahaa ayuu hawshii haybka ahayd nabigu inoogu miaaliysan wuxu faano rawaahu muslim muslim baa wariye xadiidka idan ahlulmacaasidu iyo ahlu shirkigu kulli ariiqi nabiga iyo diinkiisa bay ka baxsanayaan dab bayna ku ordahayaan aljanaadibu naxwu ljaraad waa ayaxoo kale ama kabajaanko iyo wlfarash baalalayda hada huwa almacruuf waa kaasaa midka la yaqaan alladii yaqacu fi dabka ku dhaca buuri wاlxujazu jamcu xujzatin waa gunti oo la jamciyo wahaya macqid اlizaari wاsaraawil waa meesha laga xidha sarwaalka iyo macwista aلtaasic canhu xadiidka sagaalaad canhu ay can jaabir sooma radi allahu tacaala canhu ana rasul lah sal lay slm rasuulka ilaahay amara wuxuu faray bilacqi اlasaabici faraha in la muudsado iyo wasaxfati iyo xeedhada la murdiyo hawshaa dee way ka faanaan xeedha murdinta ayadu ragga laguba kari in badanoo ka ah. faraha baroon wa qaala wuxuu yidhi calayhi salaat wasalaam saxankaa loo wax lagu cunayn baa laga wadaa xeedhadu waxaan loo weelka wax lagu cunayo wqaala subn wuxuu idhi inakum idinku laa tadruuna ma ogidin fii ayiha albarakatu fii ayiha albaraka farahaada iyo iyo shaygii aad wax ku cuntay midkay barakada ku jirta wuxuu sheegayaa raashin walbo ruuxa muslimkaa loo keeno baraka ku jirta ilaahay baa baraka geliya marka ma farahaada raashinka ku hadhayeed biyaha raacisaybay barakadu la socotaa ma wixii ku hadhay bay la socotaa ma intii aad jidinka maraysay bay raacda lama yaqaan marka waxba yuusan ku dhaafi inakum laa tadruuna marka dacayadiina ma soconayso waxay dhaheen qolyihii caamada ay noo daraa waxay yidhaahdeen wadaadduhu markay markay markay baahan yihiin gaajo xun haysa waxay ku dhahayaan sunnada waafaji sunnada waafaji oo faraha leel oo murdiso waxba ha ka tegi markaysan gaajo haynin maxay leeyihiin yaa maxaa tidhi waxay yidhaahdaan eh, acaamul inayn ah, waaad xilkasnimaa la rabaa iyo khaadimka waxaa loo reebo haween baa jooga hawlo badan baa jira xisaabay sheegayaan bay dhihi laakiin markuu asugu baahan yahay wuxuu leeya shayga sunnada alla waafajiyo caamo wadaadaa lagu dira dacaayadun bay saa u wadaan labada qoys col baa ka dhexeeya rawaahu muslim wa fii riwaayatin lahu riwaaya muslim uu leey waxaa ku yimid idaa waqacad hadday dhacay luqmatu axadikum midkiin afgeliskii hadduu dhaco falyaahuda ha qaado yuusu dhulka oga tegin falyumid ha ka tirtiro ha ka zuuliyo maa kaana biha wixii gaadhay oo min adan dhib iyo wasakha iyo cara ah walyaakulha ha cuno walaa yadaca lishayaan shaydaanka su oga tegay shaydaanku si raashinka u cuna waxaa loo badanya wuu ursada wuu ku xisna uu cunaa mar bay eber ka dhigaan kuwa shayaadiinta caabuda somayd arag guri dhanba intay habayaan oy faanto iyo raashin iyo bariis iyo hilib ku diyaariyaan oo dahan loo sii daayo oo nalka loo damiyey yaad moodaysaa meesha wax ku dagaalamahaya in reer macallin raashin lagu sii daaye oo xisi bay u cunaan inta waa gaftan marna waa maxay wayba wuu ursadaaba aaaar baana tilmaantay cadkii buu aadan bisirku u qabanin eed meesha kaga tagteeda qadan buu ursanaya uu ku dhargahaya markayuusan ursanin way unku dhargin ha loo diido walaa yadacaa lishaydaana shaydaankiisan ooga tegin walaa yamsax yadahu gacantiisausan ku tirtirin bilmandiil safaleeti ama fasaleti waxaa tiraa waxaan gacmaha lagu tirtiro xataa yalqaca ilaa uu leefo asaabicu farihiisa ama ay gabadhiisu u leefta haddee yeelo weeye fainahu laa yadri ma ogo fii ayi acaamihi اbaraka raashiinkiisu markay ku jirbarakada ma ogid ilmahaada iyo caruurtaada leefsi ayagaa kaadida waadku xusmay wanaag moodahaye yani faraha adugu leef ha la aadan wey dabdaro w dhaan reer galbeed dhaqan reer galbeed wey hadda reer magaalko dhan waad aragtay waxay samaynayaan ilaa man raxima rabbuhu hawshaasu ku aafisanyey sunnadii bay ka faanayaan xataa gacanta iyo farahan wax ku cunu ka faanayaa le gacantan aan ku istiijsanay seen raashin ogu cunaya oo gacantaan ku istiijsan haddaba seed igu salaamaysa idibdarradaada da run sheegayso seed ana igu salaamaysa ood ummadda ula dhex joogtaa waa dhaqan xumo wa fii riwaayatin lahu riwaayo kale ku jirta ina ayaana ayaanku yaxduru axadakum midkiin buu kala soo qaybgalaa yaxduru aadakum midkiin buu la joogaa oo la yimaadaa cinda kulli hayin shay kasta agti min shanihi xaaladiisa ka mid a ah. hay walbood adii khatar xadiikaani hay walbood samaynay shayaan waa ku imanaya xataa cinda alqiraa'a cinda atafakur wataamul cinda atadaburi wax walbood samaynayso walidaalika shareecadu sunnaysay qur-aanka marka la akhrinayo in shaydaankae la yska markaad kitaab fiirinaysa shaydaanka iska naar hadii kale waad ku dhumaysaa faham khaldan baad ka qaadan alxayatu sawda dawaa min kulli daa baad la soo shirtagaysa markaas dadka baabi'inaysa sida xerow la sheegay alxabatu sawdaa buu meel ka akhrinayay xabatu sawdaa xabasawdada dee xabasuudda markaasuu laba dhibcood saaray daksi ka fuulay wuxuu hi madow mariidkeedu waa daawo soomaali ba ka dhigay marka hore marka shaydanka iska naar cinda tafakuri cinda tadaburi cinda taamuli cinda alqiraa'a fii kulli shay shaydaanka iska naar lanna nadarku midna sharci buu noqdaa midna waa hayru sharci waxaad fiirsaad ku dhumi kartaa waxaad dhegaysata ku dhumaysaa fii ayi majlis aad fadhiisata shaydaanka iska naar nabigaa kuu sheegay alayh isalaatu wasalaam ina ayaana yaxduru axadukum midkiinba shaydaanku midkiin waa u yimaadaa waana kala soo qaybgalaa cinda kulli shayin shay kasta agti oo min shani xaladiisa ka mid ah cumuumkaasa laga faa'iidaysanaya xataa yaxdurahu inda طacaami ilaa uu kala soo qaybgalo u yimaado markaad raashinka cunayso faidaa saqaطat min axadikum alluqma midkiin hadday cad uu ka dhaco ama hilib ka dhaco ama shay ka dhaco falyumit ha ka tirtiro ha ka sooliyo maa kaana biha ha tirtiro maa kaana biha wixii gaadho minana dhib ah falyaakulha ha cuno walaa yadaca lishaytan shaydaankiisu oga tegin shaydaan la waa cadow ina lakum caduwan fatakhiduuhu caduwa marka cadowgaas u dhifsanaysa waa in marka gaajid loo dilo wey walidaalika qolyahan hadda mucaalijiintaa ah, tajriba waxaa jirta ruuxa markaad shaydaanka jinka ka kadhi weydo waa soonka badi baa la kadibna shay walba uu cunayo waxaa la macawudaadka ku ahri koob sha hadaad kabanayso saddex ikhlaasiyo waxaad ku akhridaa saddex falaq iyo saddex suurat unnaas qadidii baa lagu kanay macawudaadka ku ahri cashadii baa lagu kanay macawudaadka ku ahri shaydaanka kula joogaatu u dhimanayaa kadib wuu qaxayaa meeshuu doon aado amagu dhammaan cunaqabatayn dhaqaala lagu soo rogaa ma ifahantam hawshaas waa tajriba mujaraba hawshaan ku fican waad soo ma waa idinkaasaa ninkii ka faa'idaystana waa inuu ii soo duceeya haddii kale ilaa aakhara waan u haystaa alcaashir xadiidka tobnaad halkaa inoo joogo allah subxana wa tacala